wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wuu mahadsan yahay maxamed mawliid abwaan qureish soomaalidu waxay tidhahdaa wakhti gaaban eregii gaaban wax faahfaahin ahoo kale iyo wax kale oo falanqayna midna ma gelayo waxaan ku soo dhoweyn doonaa abwaan xuseen nuur axmed waxau inoo lafaguri doonaa haddii rabbi oggolaaduu inoo tirin doonaa gabiga aadka u qiimaha badan ee magaciisa la yidhahdaa bilan bilan mar waa inan magaceed oo dumarkeenna waa loo bixiyaa marna waa waxa wanaagsan ee quruxda badan ee fiican weeyaan labadaba markaa gabaygu waa noqonayaa ha soo dhowaada abwaanku bismi illah walxamdu lilah wahanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu ilaahay baa mahad leh isugu keen keenay goobtan iyada oo aynu isku dayeyno in aynu wanaagna isfarro xumaantana aynu iska reebno ama aynu farta ku fiiqno inay xumaan tahay runtii gurmad waanu mahadnaqayaa nimanka dhallinyarada ah runtii oo hawl badan ka galay siday intan isugu soo dubaridi lahaayeen ilaahay khayra ka siiyo magacaasi maalin horeoo la sharaxayay waxaa lagu sheegay inuu marna yahay xaraf waliba macna u taagan yahay marna uu gurmadkaa yahay oo sidan macna ku leeyahay xaraf walba marka la kala qaadana macno gaara buu leeyahay sidan uu dhan ku yahayna de waa gur madoowa afka iyo anshaxa ayaa loo gurmanayaa sida iga muuqata taasina waa taas ta kale waxaa aan tilmaami lahaa runtii waxaan u mahadniqi lahaa ragga marti sharafta qaaliga ah ragga akhyaarta ah runtii oo in badan de raggii aanu saaxiibada hayna oo aan idhi waa bal dadkii waan la hadlayaaye kaaleyo idinkuna ila dhegaysta oo dee tilmaan iyo toosinba hawsha ku leh iyagana waanu mahadnaqayaa kolle ragga qaar ka mid ah mikrofoonka wada gaari maayee waxbay ku yeelan doonaan barnaamijka maadaama wakhti dambe la joogo waynu iska bilaaban doonaa hawsheennii waxaan ku bilaabi lahaa runtii dee saa la sheegay wakhtiga aynu ku jirno haddaynu nahay caalamul islaami haddaynu soomaali nahayba hawl badan badan badan baa taalla raggeediina dee waa innaga kitaabka ilaahay ee qur-aanka ah iyo xaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey kolba cidda nool bay dee la hadashaa oo xilku saaran yahay ciddii dhimatay la hadli mayso maalin dhowto tafsiirka suuratu baqara aanu maraynay qaybtii ku saabsanayd yuhuudda ee lagu eedeynayey waxaan u malaynayaa in badan oo ka a ah wixii lagu eedeynayey way naga muuqdaan haddaynu nahay ummadda islaamka ah macnuhuna waxa weeye dee kitaabkiibaa meel layska dhigay innaguna suuqaynu iska galla teenaynu iska wadanaa wax yaroo raadaa laga sii hayaa marka waxaan ku talin lahaa ragga fadhiya iyo cidda dhegaysan doontaba in diinta aqoonna loo yeesho la iskuna dayo in lagu dhaqmo ummadahana la gaadhsiiyo waxaana keenayay in dadku waxayna qaataan inayna arkaan innaga oo ku dhaqmayna xaaji aadan wuxuu yidhi dadkuna kuma aqbalo qalad hadday kugu arkayaane adna inta inaad dhowrataad ku arrin weydaa aynu soo wareegno hawlihii aynu hadda isugu nimi oo ah labadan gabay waxaynu ka horraysiinaynaa gabayga bilan anigaa eh, eh, isu fiirsaday waxaan arkay quruxda iga muuqata iyo sidaan isugu dubadhaxsanahay quruxdaa iga muuqata marka abuurka ilaahay laga yimaado iyo boqolkiiba labaatan laga yaabo raggu inay gu dareen ugu yaraan boqolkiiba siddeetan dumarka ayaa ka mas-uula iminka raggiina halkaa fadhiyo dharkay gashayn inay ku xaragoonayaan cidda maydhe ee kaawadaystay waa dumar ha laga yaaba haddaynu isweydiinno in hal iyo laba laga soo helo cid iyagu dharka maydhatay oo kaawadaystay gabaygani saasuu ku dhashay markaa gabaygii ramadaantii hore ka hor baan dabadeed baan bilaabay ilaa dhowaan wuu socday gabayga bilan ka kale mar kale aynu geli doonaa gabayga bilan baynu iska bilaabi doonnaa wuxuu ku bilaabanayaa sida tan bismillaahi waa kow xaqaa lagu bilaabaaye bilan hooyaday iyo hablii jiidhka laga beeray baxsantii aniga ii dhexdee guulla igu beegay bukaan iyo walaashaydii aan baahi igu dhaafin iyo boqorad weeyaan haween haweenbilis dhammaanteede bahal doqona gaal bala qabiye barraflaa waalan ayaa bi'iyey biliga haweenberi lahaayeen baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhi qaatu u galay kuma bannaanayn nebi muuse goortii biyaha lagu dulbiimeeyey fircoonkii baqaal laga qabee wada biraynayay balqabsoo bilcaantuu bixisay waagaase calayhi salaam bashiirkii bashiirkiiyo nadiirkii waxyiga boqorku soo siiyey bog haween ayaa laga unkay iyo beerkii aamine ee baadiye markii loo waday ee lala boqoolayay barashada afkii carabiga ee diinta lagu baahshay barashada afkii carabigaee khayrka lagu baahshay iyo dhaqanka beesh iyoiyo dhaqanka reer bani sacdee joogay berigaasi baxsanow rasuulkii gabdhaa soo barbaarsaday calayhi salaatu wasalaam ballankii ilaahay markuu malaggu soo booqday ee diinta weyn loo bandhigay bilowgii tawxiidka goortuu cabbaar yara baquu barrada soo gaadhay khadiijaabud dhigihii ahayd baridhiggiisii bahaldoqono gaalbalaqabiye barraflaawaalan ayaa bi'iyey biligay haweenberi lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhi qaatuu u galay kuma bannaanayn baaree adduunyada ninkii hela bariiskiisa basar uma qadeeye nafsiga buuxsamaa hagee bambarta iyo banaadiiqda iyo baladan duulaysaa marka gaalku biruhuu tabcaday nagu bilkeedayo uu been masheegaha cuskada bowladda u dhaartay uu been masheegaha cuskado binigu maydhaamay hadduu shicibku baydgaabka hadduu shicibku baydgaabka naco baadilkana diido budulkii saxaabada hadduu baaqi ku ahaado oo loo bannaan baxo dagaal la isku baalbaalay bahda dumar halkay kaga jiraan yaan la baalmarine sidaa ay u sii kala baxaan balaynu faallayno kumayaal buraanburahaya oo boodhka kicinaya iyo kuman biyaha iyo gargaar ula badheedhaya iyo kuman bigayska u karshiya badarka loo quuta iyo kuman baxaanbaxahayoo cadowga beeqaaqa iyo kuman bilaahida marooganaya baaruudda iyo kuman bugtada liidatiyo barasta daaweeye iyo kuman barqada geela dhalay bananka soo daaja iyo kuman baldaaqdiiyo adhyaha iyo kuman baldaaqdiiyo adhyaha bahalka weydaarsha iyo kuman bakaaraha camiro falana beerteenna iyo kuman rarkay biiriyeen baada lagu hooyo iyo kuman bislaado dadkaa baraya diintooda iyo kuman bulshada iyo kuman bulshada kaaliyo baab kasta u heegan baaxaadaggaa dhacay wixii hawsha kaga beegma in haweenku baacdheer yihiin geliya buuggeenna halkan waxaanu ka geli doonnaa in khusaysa burburkii waxa ay ka tareen dumarku markaa si loo ogaado burburku siduu ekaa iyo muxuu ahaa iyo wuxuu ahaa ayaan waxoogaa sifaynaya inta aan waxay qabteen loo loo gelin burburka waxaan ku soo ururiyey in ilaahay oo la caasiyey u ahaa marka habkii uu u dhacay qaybo ka mid a ah, ayaan waxoogaa sawiraya malaa'igta baariga ah iyo boqorka caydiisa duulkii barriinsada rabbigu waa beddelayaaye markii teennanbuun loo tumay markii teennanbuun loo tumay ee taladu bay dhaantay baqara iyo nisaa iyo kolkii tooba laga booday ee bolol gaboobiya sharciga baali lagu sheegay kitaabkii la baalmaray markii lagu bushaareeyey ee biirka iyo jiinka kulul beegga lagu laastay ee baaqa nimankii la kacay beerka laga toogtay markii uu garsoorkii bacdare xaqa bariin waayey bikradda iyo ooryaha markii baalcad lagu taagay beelgaraad markii lagu dayday iyo baalkankiiyo moskow ee la yidhi barmiye shuuciga iyo bari la jaanqaada biladaha lugooyada kolkii loo bilqaday maalmo halkaa markay maraysay ee waxaasoo fisiq iyo mashkiladii dhaceen ayaa maxaa dhacay bukaankii macsidu ay dhashiyo beentii lagu guuray boholyowga uurka iyo qalbiga belalki saameeyey burcadkii markuu naga tiray ee cadhadu buux dhaaftay bayaanada xajiintaa kolkii badowda loo duubay qubuuraha markii loogu baxay baraka reeraysan bundaad qaada goortaan duldhigay odayadii baaday balwadaha nuxuusta ah kolkaan baadiyaha geyna raggii boga xarayn jiray markaan beensalka u qiijay barkadaha mariidka ah markii gacalka loo beegay ee saxa een saxalka b bibiisida iyo baanta ku asqownay baryadii ilaahay markii buuqa laga doortay arrintan waxay ku saabsanayd dowladdii markii ay shuuciyadaa iyo digdigtaa gashay ee alle ka fogaatay ayaa qoladii kalene eena dee lala colloobay qoladii la colloobay waxay ka bilaabeen maqaamaday ka bilaabeen muddo kadibna waxaa la bilaabay in jilibadii loo yimaado oo dabeetana la yidhaahdo xabaalihii odayaasha ku aasnaayeen ayaynu tegaynaa dabeetana wax alla wixii balwada ahaayee arliga kharibay ayaa xabaalihii la geey dabeetana ninkii geela la joogay boqolka halaad waday ee dhiilkiisa haddii buuri cunuhu wax ku cabo tuuri jiray ayaa dee markii odayaashii iyo ma garanaysaa madaxdii reerka oo alaabtii wada cabbaysa uu la kulmay baa isagana bensalkii iyo sigaarkii iyo alaabtii uu ka qayb qaatay maxaa dhacay dabeetana bayaanada xajiintaa ah kolkii badowda loo duubay qubuuraha markii loogu baxay baraka reeraysan bundaad qaada goortaan duldhigay odayadii baadiye balwadaha nuxuusta ah kolkaan baadiyaha geynay raggii boga xarayn jiray markaan beensalka u qiijay barkadaha mariidka ah markii gacalka loo beegay een saxalka b b c iyo baanta ku asqownay baryadii ilaahay markii buuqa laga doortay bunduq iyo qabiil iyo kolkay jamatay baaruudda bilaahida markii mar bilaahida ninkii maray markuu biicasha rafteenna ballambaadku goortu ka baxay bulidi loo qayday ay bilays amxaara u noqdeen qaar ka baxay xooggu markii ay qoladiina xaggaa qabatay ee ay jabhada iyo wax bilowdeen ayaa qoladii halkan joogtana maxay wadeen burburkii dhaqaalaha markii baanka la idlaystay ee baaqigii hadhe hantida boobka lagu gaacshay dabkii baxay markuu beesha gubay barastankay taalay bowdada markii laga jabay iyo dhabarka baa ciise birmageydadeennii kolkii bahalka loo loogay ee baratan loo galay wixii jiifay badaheenna markii innagu wixii dhulka yaalla aynu marinay ayaa qoladii kale ee maxayti cadowgina dee wixii badda markii aynu gaari weyna dee cadowgii tubnaana oo baddii soo galuu boobay ee baratan loo galay wixii jiifay badaheenna ee baratan loo galay wixii jiifay badaheenna sida baadi naylood markaan baal kasta u yaacnay beebeeshee markii kaan afbaray igula soo booday waa ninkan berigii bensalka u qijay isagoo geela wata beebeeshee markii kaan afbaray igula soo booday maatida boqoolka ah kolkii baadda laga qaaday mooriyaanta boodsani markay baylka cabsiisay habrii baxay markuu daydaygii baadhi farqooda markii roodhi baarixiya iyo boorash laga quustay bilyaneeradii qaxay kolkii beesad laga dhaarshay kutaanta iyo boodada markii loo baraxay dhiigga baryartii kaneecadu kolkay bidhatay awtaadda bunaabayd markii lagu wanjalay brofesorkeenna bunaabayd markii lagu wanjalay brofesoorkeenna ee bacadka loo wadhay ilmaha badi ahaantooda waayeelka baahani markuu buulla dhiga waayey waayeelka baahani markuu buulla dhiga waayey waayeelka baahani markuu buulla dhiga waayey bujumburo goortaan u kacay guriga baantuuga baalmadow markiina lagu qoray bogaga taariikhda ee nacabka baallaha xiga boga ku dhaanteeyey halkaa markay maraysay waa tantii dumarku baylahadeenna kuwii ururiye badha xasiinaayey banta kuwii ka tira ee daryeel baab kasta u jiidhay baahideenna hoose iyo kuwii dheeyey boogteenna ee aan bahaa iyo tolka iyo balagu saamaynin runta haddaan la baalmarin cabdow waa badhaa dumar bilan hooyaday iyo hablii jiidhka laga beeray baxsantii aniga ii dhaxdee guulla igu beegay bukaan iyo walaashaydii aan baahi igu dhaafin iyo boqorad weeyaan haweenbilis dhammaanteede bahal doqono gaalbala qabiyo bararaflaa waalan ayaa bi'iyey biliga haweenberi lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhi qaatuu u galay kuma bannaanayn halkan waxaa laga gelayaa taladii la siinayey ragga iminkana barbaartii kacdaan baa qu dirayaae birmageydada aan sharfeen sheegay biligooda waxa inaan rag uga baahan yihiin balaynu faallayno goortay bintadu dhalatay ee lagu bushaareeyey inay tahay bahdii xaawa oo bilicna loo raadsho oo barbaarinteedii nin sugay barakan weyn qaatay oon wiilka laysbaal eryeyn geliya buuggeenna ayadoo baftada loo xidhoo rawdada u boodda habarteed haddii laga burshoo laga bannaan qaasho baroor iyo basiirow hantiyo ba-iyo eedaade inaan hooyadeed cidi bedelin geliya buuggeenna bare iyo ancaam iyo markay bogotay yaasiinka ay xijaabka loo door ay xijaabka loo doorbidiyo buurhka ku adkaato ee ay dharkaagii badnaa badi u feerayso biyeyo anfaaciba kolkay dhigaysa baashaada duca badan ballamo joogto ah boorin iyo dhiirin waxay saqaro kaga baaqsan layd geliya buuggeenna halkaasi waa qodob aada u muhiima ah. saddexdaa bayda u dambeeya inantu markay koob iyo toban iyo labiyo toban meelahaa marayso waxa weeyaan wixii ka dambeeya waa kala lumaysaa anoo hooyadeed bay xagga dambe ka maraysaa markaa duruufta iyo caalamka waxaa ka jira maalin aad inantaada kala luntaan lama joogo qofka soomaaliyeed ee had iyo jeeraale ragga soomaaliyeed ee dumarka way kala yar ma garanaysa E waxaa loo baahan yahay halkaa laga bilaabo inaad xistashaan ood u yeedho oo agtaada fadhiisato oo sheekaysataan ood u ducayso oo waxyaabaa jira iyo wixii tarbiyada ee aad siin lahayd aad siiso sida ehelka ula dhaqmayso iyo kuwa sida fuqarada ula dhaqmayso iyo kuwa shaarica jooga siday ula dhaqmayso iyo balaayooyinka meeraya siday ula dhaqmayso inaad markaa aad ijiinka uxidhaa loo baahan yahay oo idaan dibna u kala lumin ilaa iyo ay kaa wareegayso bani aadam weeye shakhsigu way isbeddelayaaye markay baarka sare feedhatay baqaro weelayso ama ay baraarka iyo adhyaha bixiso gaadiidka barbaargaya badqaba laysu xulo geliya buuggeenna inantaa la soo bilay yarka inantaa la soo bilay yartaa baydku warinaayo wiilkii maalin uun beegsado balaha faallaynin bishintana ka dhowr weedha aan lagu bogsoonaynin bisinkana ha moogaan hadduu hadal ku baydhaamo marka badanka kooda ah waxgalo waa bukaan socode marka badanka kooda a wax galo waa bukaan socday bushaare iyo khayriye afwacan kuleh baashaala haddii ay busaaradii dhacdo suuqu badin waayo booliga ma qaataan habluhu baabka uu yahay inaan boobka lagu quudinayn geliya buuggeenna barkhad midigta laga dhiibo iyo barkhad midigta laga dhiibo iyo baaqa samadoonka waa wuxuu ku biirsada nafluhu boosta aakhire ee muslimiinta bahardaadsan iyo ehelka bayhoofay buurtiiyo badweyntiiyo intii babaca soo jiidha hadday beelageedii degaan barada qoyskiinna inay tahay inay inay boqoraddii guriga tahay lana bilkeedayo oo baahi loo qaabo xiltire geliya buuggeenna yacnii marka dee dad baahan yimaadaan gurigu dee qofka dumara culays ku dhacaya waxaa loo baahan yahay nin sharaf lahoo qaangaadho macnolaho dee arrinta si qiimo leh u qiimeeya oo ka tiiriya oo iyadana sharafteeda aan meel kaga dhicin sodohaan marwada kugu boqre kuguna baaltaagan barla'aan kuwaan kugu nacayn iyo bukaan raagay ee lagu baxsada maalintay taladu kaa baahdo banjarkiiyo ilmaha baylihiyo biixiyaha duulee agtooda wixii baahi qaba lagu baxnaanshaaye kaalmaha kuway buuxiyaan geliya buuggeenna hooyada haddaad biilis iyo bina haddaad siiso ama aad adduun baaxad loo badan kuma ama aad adduun baaxad loo badan ku maamuusto sheekadii baryo laga guro laguna beer xaadha bidhaantaada inay doonayaan baarinimadaada booqashada inay jecel yihiin geliya buuggeenna halkan hooyada adiga oo duco qaba oo guri u dhisay oo hablihii la joogaan oo dhakhtarka geeya oo laakiin yare kolba adoo si iska waran hooya sidaatay xaalka fiican tahay oo ka carara runtii bani aadamka macnaha wax u sameeyaa waa inaad ag fadhiisato ood u sheekayso oo sheekadii dee boqol jeer aad kugu aad ugu celisay ay kugu soo celisay marka boqol iyo koowaad iyo boqol iyo shanaad iyo shan boqolaadba aad dib uga dhegaysato tan soo socotaa ka khatarsan waana baydadka ugu muhiimsan aan isleeyahay gabayga ku jiraan bulshadaan ka dhalani bulshadaan ka dhalaniyo rugtii eebba nagu beeray abootooyinkaa wadabuka een bad qabin haatan ee ducada noo buuraya ee noo tirinayay baridadu inay guulu tahay baafin lagu raadsho boholyowga ay noo qabaan geliya buuggeenna runtii arrintani waxaan isleeyahay arrinta soomaali lagu rogay malaa waxaan isweydiiyey markii aan hooyaday markii guriga la keenay ama nin kasta hooyadii markii guriga la keenay waxaa jira islaamo ku xeeran ama miyi ha la jooga ama magaalo ha la joogo reerka ku xeeran islaamahaasi waa kuwii hooyada hooyanimada baray ee markii ay walacday waxa la siiyo dhandhanaan iyo waxa lagu iyo siinayey ee haddii adoo caloosha ku jira aad qubatay ama geed ha siiyaan ama kinin ha siiyaana intay wax siiyeen aad joogsateed caloosha ku nagaatay ee markii dambe kaa umuliyey ee sida laguu hayay iyo sida laguu dhaqaba ku hawlanaa ilaa iyo maantadaa aad joogto iyo maalintii ay kaa umuliyeenna waxa ay niyadday kugu hayaano waxay leeyiin inankii hebel ka warrama xaguu jiraa malcaamadii xaguu jiraa jaamacadii xaguu jiraa muxuu dhaqday muxuu haystaa xaguu ku eedanya bay leeyihin iyagoo laga yaabo inay iyagu macaan qabaanoo faalig qabaanoo ay guryaha jiifaan meelahaa daafaha adduunyada marka waxaa la isweydiinayaa adigu qofka noocana ee abuurkaagii ilaahay ku abuuray maxaa toy dee iyaduna qaybtii bani aadamnimo asaaska u ahayd ma ka warhaysaa xaggey ku nooshay waxaaba laga yaaba adiga lacagta lagaa qaada ee ee waxaan la yidhaahdo tolweynuhu kaa qaado in lagu laayo kuwa iyada ahaydee hayey ayaa laga yaabaa marka bal arrintaasi runtii waa arrin aad u khatar badan soomaaliduna dee waa taqaanaayo carabahan iyo ummadaha kale ee muslimka inta badan caailadii isu guursadaani soomaalidu daraf ilaa daraf ayay isguursataa waana wanaagyada ay leedahay ka mid tahay dhabeeshuu rifuhu baaba'shee bahalku soo hiigay agoomaha bakooraysan ee biilka hidin waayay carmalida baroortiyo ilmadu qoysay badankeeda wax badbaadsha inay dhowrayaan geliya buuggeenna baadiye walaashaa hadday beri ku qaangaadhay ayadoo gurbood badan dhashuu buuxa gurigeedu basanbaaska jiilaal hadduu buuxsinka u jiido birmad iyo bahdood inay fishaan geliya buuggeenna wax kastoo balaayoo dhaca oo bilista saameeya boqollaha xil inuu saaran yahay geliya buuggeenna halkaana waxaanu kaga hadhnay taladii ragga ee khusaysay dumarka iyo siday ula dhaqmi lahaayeen bahal doqona gaalbala qabiye barraflaa waalan ayaa bi'iyey biligee haweenberi lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhiqaatuu u galay kuma bannaanayn hadda waxaynu u gelaynaa talooyinkii dumarka la siinayay ba'da kalena waa booli moog baaqi aan faray ee ma badbaado hoygii macsida lagu bilaabaye aroosyada bardaankii ka lumay lagu binaynaayey ee marada baadarigu tole laga bidhaan qaatay ee bigilka loo tumay intoo baara lala aaday batarka iyo ciyaarta iyo habeen la isla baashaalay indha baadad lagu soo xidhay iyo madaxa loo buulay cidiyaha biraha lagu guray eed bahalka moodayso beer maqariyaha soo noqday lagu balweynayo marka kamaradaha loo bandhigo biidku la ordaayo bigjarada lasoo duubayeen cidina baandhaynin bu'da yutuyub kay dhigaan duul balaysaniye bilaash waxa ku xitaa wada sakiif baahidood qabe sawiradan marka aroosyada la duubo ee maca islaamaha laga duubo youtube-kaasunbaa la dhigaa habaarqaba meelaha iska fadhiya ayaa dabeetana iska daawada runtii dee ilaa qiyaamaha la isweydiin doonaa bigjarada soo duubayeen cidina baandhaynin bilaash waxaa ku daawada sakhiif baahidood qabaye xumada maal loo huroo faanka lagu beegay beesada lugooyada dhashee lagu baxdoobayo inay bahoshii naareed shiteen duulki bixinayey guryuhuna ka baabi'i karaan geliya buuggeenna basre iyo busaad iyo gabdhii buuxi jiray geeska ee boqolka geel iyo fardaha loogu budul joogay may aqoon wax lagu buufiiyo bootar loo nacay waxaan bi'iyey jaaheenna ee boogta nagu reebay ee baag madow iyo ka tegey finanka buurbuuran inuu yahay sunlaynoo barxiyo belena loo qooshay uu diirka aadmiga ba'sho oo lagana biil qaato buro iyo inuu baaskan dhalin laga bogsoon waayo oo waxaa cadradihii bahdilay bilicda weynaaye inaan midab kale naga beddelin geliya buuggeenna hablaha soomaaliyeedna waxaan u sheegi lahaa adduunyada haddii quruxda lagu tartamo markaynu caadiga nahay inaan wax ismarmarin soomaalidu hadday wanka iyo tuuga laga qaado kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kaalinta saddexaad laga qaadi maayo runtii waa arrin xaqiiqa ah marka midabkii ilaahay idiin dhaliyey quruxda badnaa hablow haysta allah idin barakeeye waxaa ii muuqatay markaa qoladaa ladan wax ismarmarinaysaa qaar kale oo fara badan oo baahan baa jire bal in lagu baraarujiyo iyagana ay niyadda ku hayaan hadduu daha baxrayn iyo bushraay buuxshay gacantaada ama aad bangalo weyn gasho baadad iyo geydhle kuma yaal basiiraysan oo bagagi loo haysto oo berisamaad joogay maanta bacad yaalle bushuqlaha da'aye daru baraf ku daaduunshay oo aan beriis loo karshiyo haysan ehel booqda ama aan bacaa iibsan karin ama aan bacaa iibsan karin buulka lagu waabto oo balanbalaayaa jiroon helinbarooo balanbalaayaa jiroon helin baroor diiqe balaayada wareegtaa hadday adiga kaa baydhay barakaca bannaanada fadhiya geliya buuggeenna haweenkuna basari maba lahaa iyo baari loo naca ee wixii baahi loo qabo nafluhu baratan weeyaane bahda ay la nooshiyo wixii bilaya qoyskeeda inay tababar uga baahan yihiin geliya buuggeenna war basari ma jirtee waxaa jirta aqoon darree yaan lagu wiirsanna waxa la bara oo adigiyo ummaddaba ha anfacaan barniyey haddii uu guryaha buuqu ka aloosmo inta aanu meel lagu bi'iyo kala bax soo gaadhin in baxnaana loo baahan yahay eelka lagu baanto oo baanisaa laga hortago geliya buuggeenna ilmahaagu goortuu isbido baadhna geli waayo barbarriiqad weeye hadduu baraha taagnaado intar baraha internetka ilmahaagu goortuu isbido baadhna geli waayo barbariiqad weeye hadduu baraha taagnaada tala bixin in loo baahan yahay khubaro baandhaysan khubaro baandhaysay oon beenta uun lagu sasabin geliya buuggeenna meesha u darni waa halkan hay'adahan la buunbuuniye nalagu soo baabay faaxishada duqii bankimoon boodhka ka afuufay kuwa bigilkii simonstyo buuqi ina saartar basaasiinta laynoo direen buriya laan dhaafin ee ilbixid ilba'a nooga dhigay laysdhexboodaayo ee ilbixid ilba'a nooga dhigay laysdhexboodaayo baxda iyo dhacdaba wiilada bacadka meeraysa beri horaa la duufsaday ninkay bayd la gelileyde jandarkay bacrimiyeen ayaa baaba' shoo rogeeya inay baadi duulkani yihiin geliya buugeenna ninkii la odhan jiray bankimoone qaramada midoobe halkan ay u bixiyeen joogi jiray tobankii sanuu meesha joogay wuxuu ka shaqaynayey shaqadii ugu weyneeda qabtay waxaa ahayd qoomuluudka inuu kor soo qaado oo uu hirgeliyo adduunyada ka iibiyo waxaan maya laba saddex waddan baa berigii uu yimid aqoonsanaa xuquuqda waxay ku sheegeen qoomuluudka laakiin isagoo koob iyo labaatan waddan buu kaga tegey hawl aada u dheer buu u galay markaa banki mon waa ninka qaramada midoobe joogi jiray berigaas sida iyagu ula baxeen waxa kale oo ku jirta meesha gabadh la yidhaahdo simon simon kuwa bigilki simon city iyo buuqi ina saarta simon d boavar gabadh faransiis ay ahayd oo waxaan jandarka la ydhaa qofkii qaacidada qaacidooyinka u dhigtaba haydee sheegaya in aan rag iyo dumar jirin rag iyo dumar inaana jirin waxaa doonto aad noqon karto taa macnaheedu waxa weeyaan nin noqo naag noqo waxaa doonto noqo dumarku inay jidhkooda xor yihiin oo waxay doonaan ku samayn karaan waxyaabahaasi runtii dhowr iyo afartankiiee buuq qortay la odhan jiray jinsul aakhar Eh, simon eh, ninka la idhaha john paul sartrna isna nin mulxidaho isaguna falaasifada waaweyn ee adduunyada imika laga dambeeya ah weeye falsafa alwujuudiya waxaan la yidhahda ee eh, sheegaysa inaan adduunka mooyaane aakhira jirin ayuu caan ku ahaa isaga iyaday macaamili jireen iyagoon isqabin bay iy wada noolaan jireen markaa gabadhaasi waa taas kuraasida beledu saaran buuqa iyo hoogu ay baarlamaanada dhahaan waa barkumataale wixii baalcaddii yurub kharibay hawbuseeline ee inay bixisadeenni yihiin geliya buuggeenna bisha maarsa waxaa loo xusaa waa baraadli'iye fikradahan dhowaan soo baxay fikradahan dhowaan soo baxee bugux ka soo jeeda ama beershiiye roomankii noo bandhigay waayo iyo kuwa bidcadu kaashateen baabna ku aroorin waxa lagu burshaa waa runtii baaqiga ahaydee muslimka iyo bukhaariga inaan baadinka u dhiibno oo bare ku gaashaamataan geliya buuggeenna kitaabkaiyo sunnaha inaynu baranno oo fahamno oo ku dhaqanno arrintaa xisaabtaa lagu darso iimaanku ruuxuu bad qabo bayrna lagu sheegin beesada la siiya inaan shilinku beer qaadin oon baayacaad lagu hantiyin geliya buuggeenna bahal doqona gaal bala qabiye barraflaawalan ayaa bi'iyo biligee haweenberi lahaayeenee baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhiqaatuu u galay kuma bannaanayn anoon dumarku tay buuxiyaan bila ku koobaynin waxaan gabaygan ugu buriyey een buunka ugu qaatay een boqolka bayd iyo wax dheer baarka uga gooyey waa barroosin laynoo dhidbiyo binadi soo yaale anigoo biiyo dhiiga oo jiifo badankooda iyo maanta oon baayiroon booska ka caddaaday waxa baadidaydii ku maqan beesha xaawalay axmedow nimaan dumar u bixin buugga laga waaye waa noo beliidnimo inaan been ku dhaqannaaye bilan hooyaday iyo hablii jiidhka laga beeray baxsantii aniga ii dhaxdee guulle igu beegay bukaan iyo walaashaydii aan baahi igu dhaafin iyo boqorad weeyaan haween bilis dhammaanteedee bahal doqona gaal bala barraflaa waalan ayaa bi'iyey biliga haween beri lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamriga lagu dulbaandhayso sida biiqu sida biidhi qaatu u galay kuma bannaanayn waxaan u malaynayaa intaa asaaskii gabaygaa bilan qaybtiisii asaaskayd baynu kaga baxnay imika waxaynu gelaynaa qaybtiisii mulxaqa ahayd ama qaybtii aan ka dabageeyey oo runtii mushaakilka waddanka ka taagan qaar ka mid a ah xumada u badan aan ku taataabtay oona is idhi malaa mid kale haleeli mayside halkana iska raacdo waxaan soo boqoloba haddaan baabka xidhayaaye ducadan idiin soo bandhigo badiya aamiinta barma maatidaa lagu gubee ba-aydu yeedhayso buldaantii islaamka ee wacnayd bi emka asqeeyey ee cadowgii laga baacin laabiliga loo saaray balaaye iyo khayr baysu jira iliyo baalkeedee in raxmaanku boogtooda dhayo badiya aamiinta aamiin madaxdeenna inaan loo bandhigin waa madaxda islaamkae ama madaxda muslimiinta weeyaane madaxdeenna inaan loo baldhigin biilna lagu quursan oy baawar soo ururiyaan baaxad iyo xoog leh oy boqonta gaalada jaraan oy baawar soo ururiyaan baaxad iyo xoog leh oy boqonta gooyaan dulmiga beenta lagu qoojay oon baadi soocdeennu lumin badiya aamiinta waa buro qabyaaladii haddaan baadhay xaajada ee baabuur naxliga qaybisiya booyadaa sida ee waxay sii buskicisaa markay urisa baansiine kolkaasaa baraha laysku naco lagu bulqaasaayo baatroolku goortuu qarxee boobuhu isdhaafo dabka lagu basbeelay halliga baaqigii nolosha kuwii uu bariiskoodu galay way babbinayaan kuwii uu bariiskoodu galay way babbinayaane maraaqyada baxaayee kumamay baashe iyo kayse biyahooda qaar ka isiraa kuma bisleeyaane bahoshay ku riixaan kas yare aan baraarugine baaniyaal hadduu yahay iyo hadduu bayba la ordaayo ballan waxay wadaagaan ciddii bixisa laaluushe biincadkii la gowracay hilbaha gelaya booraanta baystayn looma hurin iyo adduun baanka loo dhigaye beerlaxawsi baa loo cuskaday balashigoodii cuquubada kuwii biirsaday ee shiday baraamiisha baydgo-e dirkoodii hadday beri ladnaayeene bu'si bay ku joogaan qurbii layga doorbiday bisinkii qur'aankii cuslaa bahashan soo jiidhay bidhikaalayaasha iyo waxaa huriye beenlowe waa bilaawihii lagu makalay berigii maandeeqe kuwa maanta baaqbaaqaya ee fidhaya baarkeedu waa baanda shaydaan u diray dil iyo baaruude burburkay ku naaxeen wixii burburkay ku naaxeen wixii biig ahaan jiree in sharkeeda laynaga bannado badiya aamiinta dababka baxaya kuwa shidaya ee madaxda ka ahay ma dhintaan carruurtoodana kuma dhimato carruurtooda yurub iyo meel kale la qabtaan qaar masaakiin oo meelaha tuban ayay shitaano dee waa baashe iyo kaysoo labada nin isdilaya midna abtaanu ahay midna adeer baanu ahay kuwaasay shitaani masaariifta ka saaran boqolaalka oday ee fadhiya buulasha cadhoobay ee barbaarti lagu diirsan lahaa buuriga u laabay in barjaa rabbigu nooga jara baagga lagu qaato oy sharafta nagu booriyaan badiya aamiinta qaybtani waa qayb ku aadan dhallinyarada iyo dhaqan xumada iyo isbedelka iyo maryaha iyo labiska inkastoo weliba wax badan oo kale aanan ka hadal oo beri dhaweytan waddan ka yara maqnaa markaan kusoo noqdona waddankii oo isbedelay oon arko waxni ay dhex salaafaynayaan salaadaha waqtiga loo baxee baasidku u yeedho bunka iyo bigayska iyo colka hadalka beekhaansha banooniga kuwaa lagu salliday gaal ku burinayo ama biidhigaba nuugaye baakidhka hor yaalla ee aan biyaha kuu darayn bidhiqa hoos yaalla ee aan biyaha ku dareen bidhiqa hoos yaalla bawdyaha surwaal dhaafaya oon beelku celinaynin eed marada baaliga ah iyo bololka moodayso bulbultima ah oo aan shanlada bilo la taabsiinin raamaha basaaseen la dhiqin guniyo baarkooda bob marli duul weli higsa biital iyo jackson bollywood baraarkay dhashee birinbirqaynayay sacsacii biqlaystaba colkaa jilaya beentiisa barcelona brasilia iyo sidigta berlina berningham bogota berningham bogota iyo jili boston iyo cardiff shaydaanku hoygu ba'saday kana buhaamayey imminkaa balaayadii fadhiday soo burqanaysaaye baariis sharkaa laga farraqa baarmo iyo roma biligbiligta moobeellada iyo baahiyaa sidee inta aan soo tiriyey marka taariku salaadka laga tago inta kale ee dhaqan xumada ah waxa ka khatarsan inta soo socota waayo intan soo socotaa waxay ku dabal leedahay ama dumar ekaysiin iyo calaamadihii qoomaluudka ama waxay ku daba leedahay khuraafo iyo wax la xidhiidha khuraafadii bumbey lagu dhaqay iyo degelka bankooga buuduhu wuxuu caabuday siikhu barakaysto badhadaha madow ee la yidhi bale xijaab weeye cawrida biraha laga gashaday sida bagwaanduuga darbaraarugaa lagu taxoo booca karinaya bocooshii darbaraarugaa lagu taxoo booca karinaya silsiladaha raggii balashaday ee bilisti goyn weyday bocooshiya kuwaa kuusha xidhan la isku baagbaagay ee sida hablaha reer bunjaabid xasaydhaaya dhaqankeenna sii baaba'ay in laga badheedhaynin awlaadda naga bayda dee nacabku boobaya bari iyo galbeed iyo kuwa abboon ka caga taagay inuu boqorku noo wada sakhiro ubadka baydhaamay uu baariyaal nooga dhigo badiya aamiinta waxaa halkaa yaalla war waxa ayaa ku taqaanay nimayhaw war waxaa rag baan ka furay dhallinyaradinibaa waxa ka furay soo maa waxaasi waxaasi rag baan ka furay qaarba baa calam ah oo dowlado kale ah kaasi waa calanka kenya kani waxa weeye garan maayo boqol waxbay ka samaysanto kala nooc nooca ah. kani waa calankii somalilan kuulahaas markii aan baadhay tani waa silsilad kuulaha iyo silsiladaha labadaa markii aan baadhay waxa weeyaan waxay ka soo jeedaan dhaqankii dumarka ayay ka soo jeedaan markaa waxyaabihii dumar isu ekaysiinta ahaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey waxaasi waxaasi weeye waxaayo wixii la mid ah kuwan noocaa waxaa iskale nimanka la yidhaaha buudaha noocaa labada magaxa le siinga siingaha leh labada madax buuran waxay u xidhaanna waxay u xidhaan hab khuraafadoo sida sanamka oo kale waa sida inaguba uxidhana dadka qaarkeene oo sidii laata iyo cuse iyo ayay u xidhaanoo balaayo xijaab bay u xidhaan iyo cawri iyo inay waxaa ka difaacaan marka waxaad arkaysaa qofkii oo sujuudaya qaar baa intay ugu sujuudaan markay salaada dhamaystaan salaamaan ii waran magaca hebel maxay waxaanay ahaayeen waa nin ishaan ka gashaday buu ku leeyay waanu sujuudayaa buu ilaahay sujuudayaa waa wax aada u musiiba aada looga naxo waxa kale oo loo gashadaa bahalahan markii aan baadhay dadka qaar waxay u gashadaan xasaasiyadaan u gashanaa bay yidhaahdeen taana dhakhaatiirta ugu caansanayd baan weydiiye waxaa laygu yidhi xasaasiyadaha qaarkood iyagaaba keena markaan googalka baadhay waxaan arkay dadka qaar waxay u gashadaan romatismka taana waynu garanaynaa inay waxba ka jirin qaar kale waxay u gashadaan waxaan la yidhaahdo caajiska iyo kasalka iyo khumuulka waliba qolada carabta khaliijka iyo markay kabsihii iyo ka dhargeen bahashii digaagii ay kici kari waayeen baa lagu yidhi oo miyaad caajistay haa hoo birtan yar gasho markaa iyagoo qurux badan oo dhalaalaya oo qaaliya ayaa laga iibiyaa horta wuxuu ahaa noocaasa badhadan madooba ayaa hadhay kaasi waa calanka etoobiya weliba calanka etoobiya waxa uu kaga sii duwan yahay waa ristafariyada nimanka la yidhaahdo ee bob marley ahaa qolada waxa weeyaan waa waa calaamadooda ristafariyada nimanka la yidhaahdo bob marliga nimka aan sheegayey saddex ninaan ku sheegay gabayga meel kalena inay yimaadaan baa laga yaabaa hadhowdaan sharixi doonaa qoladaasi ayaa le oo xayla salaasi caabudaan oo ilaahay waxaa wada madow oo dhammi waa qoladan lahaa badhadaha madow ee la layidhi xijaab weeye cawrida biraha laga gashada sida buuduhu wuxuu caabudo siikhu barakaysto badhadaha madow ee la yidhi barxijaab weeye silsiladaha raggii balashaday ee bilistu goynayda waa qaali inta badan wax yaro fiican mal qaaliga ka samaysan tahay waxaasaa inagu soo batay waxaana laba sano gudaheed bay ayayna qabsadeen waxaan markaan baadhay waxaa caanka ka dhigay ee waxaan inagu soo celiyay adduunka jiirsiiyey waxaa ila gashay naag gabadh leedhaa madoona oo ilaa shan iyo soddonkii sane u dambeeyey ahayd bobka iyo aflaamtan ay matalaan nimanka la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa hollywood iyo caan ahayd oo milyoneera ayaa isticmaashay waxay dhaha khayd yar bay xidhatay khaydkaa yar markay xidhatay iyadu si khuraafa ay xidhato waxay tii burjigay kor u qaadayaan kadibna waxay samaysay waxaa xidhay kuwii iyaguna caanka ahaa laakiin iyada xidigada u arkayey ka yar hooseeyey ayaa xidhay markii dambena maalqabeenkii caanka ahaa ee ku xidhnaabaa xidhay markii dambena qoladan diina fuluuska ah ee wax walba lacagtaga doonta ayaa soo daabacday oo soo samaysay oo dabeetana shaarica lagu soo seydhiyey markaa carabta wuxuu soo galay ilaa toddoba sideed sano ka hor inagana saddex sano meelahaasu inagu soo bilowday laakiin labadii sane u dambeeyuna qaatay markaa waxad arkaysaa inankio halkaas saddex ku xidhan xataa habla ayaa ka badsaday imika labuu ku xidhan halkan halkan midib kale ku xidhan haddana wax kale ku xidhan yahay calaamadaha nimanka qoomuluudka la yidhaahdaa waa waxyaabihii ay ka bilaabeen markii ay shaqadan bilaabayeen waxay ka bilaabeen bahasha gacanta lagu xidho markii labaadna waxay gashadeen silsiladii halkan ku gashadeen ama kuusha halkan ku gashadeen markii saddexaadna dhagahay gashadeen iminka hargeysa gacantii iyo luquntiiba waa lagu sitaa waxaa inoo dhimanuun dhegihii marka waxaan aad ii damqay oo runtii aan ku talin lahaa warintaani bahalaasi dhagaha gaadhin ee sanka la dalooshan rag sanka dalooshada eedan arag waatan dee nimankiina kolba laynoogu yeedhi halkan inay noogu imanayaane ha laga hortago oo si asluuba ha laga hortago dhallinyaradu la yaab malo waxani waxay yiinba garan maayaan ee mushkiladdii waxay ka dhacday dadkii waayeelka ahaa ee ilmaha odhan war waxaan adgashantay waa maxay ayaan saaxadaba ku jirin hablaheenna loo bogay facaabuuga ku astaysan inta beledka joogta iyo gabdhaha jira bannaankiisa kuwa aan xijaabkooda bixin lana baqayn diinta barashada aqoontana wadiyo baratankii khayrka cawlaha banjoogta ah kuwaa faraya baaqooda ee lagu bogaadinahaye bilaya jaaheenna haddaynu soomaali nahay hablaha xijaabkani markay adduunyada marayaan waa lagu farxaa nin waliba markaad meelaha tagta waa kuohanaya waxan doonaya inan soomaaliyada gursado waa lagu farxaa waxaa lagu odhanayaa sidaas oo kale markaa magaceenni iyo sharafteenna kor bay u qaadeen ee hablaheenna loo bogay facaabuugga ku astaysan inta beledka joogtaiyo gabdhaha jira bannaankiisa kuwa aan xijaabkooda bixin lana baqayn diinta barashada aqoontana wadiya baratankii khayrka cawlaha banjoogta ah kuwa faraya baaqooda ee lagu bogaadinahaye bilaya jaaheenna bullo iyo bushaariya dhammaan beedka lagu dhaato baqayaha lalaaya inaan baarcaduhu qaadan ama aan banaaxiga jahligu buuxin madaxooda oo aan buruudkoodu jabin badiya aamiinta manaahiijtan laynagu bacshay waa meesha ugu daran ee weliba iminka ooda soo goostae manaahiijtan laynagu bacshay ee dhaqanka baabiisay mulxidiinta baarigu naciyo booba baaqore ee burcad calamalaa riixaysa iyo baadil xoogsada ee aqoon lagu aqoon lagu badbaadiyey duruus barakaloo fiican oo lagu baraaro sharciga boodhka ka afuufta inuu eebbahay noo ballaqo badiya aamiinta waalidiintii laga beermay ee aaday baradooda baasaha cadaabeed inaan lagu bislayn jiidhka oo ay jannada beegsadaan badiya aamiinta inaguna adduunyadan la bido waa ka baxaynaaye inaguna adduunyadan la bido waa ka baxaynaaye berye iyo beri maalmo iyo bila haddaan joogno waxa bixitin loo yahay dhowaan beydkii aakhire ee goobtaa nafluhu baahanyihi ee laysu bixi waayey inuu belalka naareed allaha weyne naga baajo uu farduusta baab nooga furo badiya aamiinta aamiin aamiin wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kulu nafsin maa kasabat wa hum laa yudlamuun waayih aad iyo aad buu mahadsan yahay abwaanku tixdaa aadka u qiimaha badan ee aadka u dheer aadkana u dhumucda weyn mabaadi' fara badanna xambaarsanayd haddii ay noqoto dumarka billadaha uu ku taxay ee run ahaantii ay mudan yihiin iyo haddii ay noqoto raggu meelaha uu gabay iyo galdaloolooyinka ragga ka muuqda dhallinyarta talada faraha badan uu siiyey dhanka waxbarashada ay nagala hadashay meelo fara badan ayay tixdaasi taataabatay qofka halabuurkiihi shakhsiyaddiisa inaad barato waxba badan ugama baahnid waxaad u baahan tahay gabaygiisa inaad dhegaysato hal mar allah naxariistay cabdilaahi dhoodaan baa gabay wuxuu ku daray wuxuu idhi adduunyadan wuxuu idhi adduunka iyo arlada eebbahay uumiyaha jooga rag iyo oori heer odaynimiya ooga kuciroole qof waliba ujeediya markuu hadal la baaraayo aqligiisay meel uga ekaan odhahtidiisu shakhsiyadda qofkaasi uu xambaarsan yahay iyo miisaanka uu leeyahay xikmadda iyo caqliga ku jirta waxaad ka dheehan kartaa suugaanta uu kuu tiriyey halabuur oo khadar codhaad la yidhahdaa gabar wuxuu ku daray walow uu ilaahay og yahay wixii imaan doona aqoon-yahanku saadaasha wuu sii odorosaayo indheergaradna qowlkiisa waa la ixtiraamaa abwaan hore wuxuu sheegay baa dhaaxa la arkaa buuri aad iyo aad buu mahadsan yahay markaa abwaan sheekh xuseen nuur axmed waxaan ku soo dhoweynayaa mikrofoonka maxamed yuusuf abdi kayse oo kelmad dhextaala ina odhan doona haddii ilaahay yidhaahdo ha soo dhowaado maxamed bismi illah alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeeyaabay hayde eh? <laughs> kolley waktiguna waa iska cidhiidhi wax badan lama odhan karo maasada qiimaha leh ee dumarka sharaftooda iyo kaalinta ay kaga jiraan bulshada ka hadashay waxaan filaya dhammaanteen madda waynu ka wada bogonay xigmadda iyo casharka ay bixinayso wuxun baan ku yaro dari lahaayoo ammaantaa faraha badan iyo waxqabadkaa faraha badan ee uu xuseen ka soo sheekeeyey haweenku leeyahay isweydiintu waxay noqonaysaa hadda ma sii jiraya ama intee leegba ka nool maanta waxay maraysaa waxaan boqolkiiba boqol ama in badan la odhan karaa waxa weeyaan ammaantaa faraha badan iyo waxqabadkaa faraha badan ee haweenka soomaaliyeed lahaa maanta waxaa la odhan karaa waa haddee wax jiraan boqolkiiba konton baa sii jira inta kale laakiin waa baabada hooyada maanta hooyadii hore maaha inanta maantuna inantii hore maaha sababtuna wax kale maaha ee dhaliisha waxaa leh labadii macalin ee reerka mid ka midii meesha ka baxay dabeeta kii labaadna wuu ka baxay tusaale ahaan miyii markaynu joognay nolosheennu laba macallin bay ku dhisnayd inanka aabbaha macallin uu ahaa noloshoo dhan kaalinta uu kaga aadan yahay aabbahaa beri jiray inantana hooyada macalimadu ahayd dabeetana waxay isguursan jiray inan kaalintiisii qoyska la soo baray iyo tii bulshadaba oo intaba ku beegmi karaa iyo inan sidaasoo kale ah iyaduna kaalinteedii boqol kiiba boqol ku beegmaysa magaalaa la soo galay mushkiladu halkaasay ka bilaabantay markii magaalada la soo galay macalinkii aabbaha ayaa kaalintiisa ka baxay sababtoo ah wuxuu raadiyey waxa la ydhaha biil markii hore biilku iska xaraysnaa geel iyo ari iyo loobu ahaa waxa weeyaan shaqadiisa macalinimadu mu qabsanayay laakiin hadda waxba uma xaraysnaa halkii uu wati biilkana wakti u samayn lahaa casharkiisina wakti u samayn lahaa casharkii wax waktiga umuu samayn kaalintiisi o dhan wuxuu ka dhigay inuu magaranaysaa markii mar hadduu biilkii keenay xilkiisi waa guti laakiin islaantu macalinimadeedii halkii bay kasii wadaa inantii waxay beraysay way bartay cashirkii miyugun bay cashar magaalo ugu beddeshay dabeetana inankii iyo inantii inankii oo aan waxba haysanin waxba aqoon koob shaaha karsan karin iyo inantii oo inanahoo kaalinteedii buuxisay baa hortay selay halkaa dabeetana waa laga faa'idaystay inankii waa kan gurigii markuu yimaado dee macalin ma haysto isagu hooyadii inantii halkan boqol waxbay baraysaa hadday iskuulkii xitaa tagtay shaqo waxa u taallaa cashare guri baa u yaalla isagii waxuu la mid bannaankuu baxayaa mid buu soo dakrayaa mid buu soo maagayaa mid bay soo dilayaan guriga habeenkii marka la isugu yimaado odayga yimaado boqolishka taa u taalla maanta kanuu sameeyey kan buu caayey kan dhagax buu ku dhuftay kan kale waxaan ku sameeyey dabeetana dabadaa loo qabtay bahalula inantii markay quraacda usoo dhigto hadduu doono wuu laadaya illa waa ninkaa amri xaasil ninkaa sidaas ahaa inantiibaa isaga hanatay labadaasi haddana isguursaday dabeetana halkaa waxaa ka soo baxday qolaa ka shaqaysato waxaa la yidhi inankan kibraya kibir baa horta arrintiisii inankaa la dayacay waxaa laga soo qaaday nin kibray oo boqora inantuna u shaqayso haddaba waa inankaa saaqiday ee noloshii waxba laga barin dabeetana inantii waxaa la yidhi waxaa tahay addoommad xunoo ninkan baad u shaqa kan ma garanaysa iyadii oo hooyada hadda jirtaa wallaahi anigaa si xun u soo korodoo kaa xunaan walaalaa nahay markaan quraacda u dhigana waa laadi jiray gebigeedaba dharkan kelebkaa xun ee inanteedii shaqaalay iska qabsatay inanteediina isagoo kale ka dhigtay godkii isaga lagu riday baa inantiina lagu riday hadda waxaa isku soo baxay laba midna aan waxba wadan oo eberah boqolkiiba sagaal iyo sagaashan isna shaaha ma karin yaqaan yaro ma karin taqaan qoyska maanta inoogu soo socda ama badankiisa imaka jiraa waa kaa halkan islaantii odhan maysa kaalintaydii baan inankeedu markuu soo guursado waxay ka rabtaa tii iyadu markii la soo barbaariyey bay inantan ka rabtaa isma odhanayso adba taadi waa ta tan dhashay waa adoo kale eh inanta hadda waxbar laakiin waxay leedahay oo miyaanay taa aqoon oo maxaa waxa xaggay joogi jirtay oo miyaan wax la soo barin xarux naag maaha iska fur isagiina iyadiina sidaas naama saasuu ku yidhahdaa dhaa kelebka xun shaqadaada qabsadho waa xasuus iyadiina dhinac baa laga soo buufinaya dabeetana waxun baad arkaysaa uun islaantii ay iyad ahaydee beri hore inay iska nasata ahayd iyo odaygiioo toban carruuri ag joogaan oo kana yaa dhalay dee mid ninkii kala tageen oo <laughs> kana yaa dhalay kii dib bay u dhaldhalaan dib iyooyinkii iyo awowayaashii dib bay u dhaldhalaan horta noloshaynu maraynaa waa halkaa xaaladda ku jiraana waa taa haddaba waxaa qiimaha badane gabaygu sheegay dee waxaa loo baahan yahay in dib loo soo abuuro dib loo soo celiyo lana wixii jirana la hanto wixii burburayna la soo celiyo dib loo abiyo aabbayaashuna ay kaalintoodii ku noqdaan si fiican ugu soo noqdaan oo biilun ku maqnaanin oo guryo waaweyn iyo gawaadho cadcadun dadka aanay dhisin oo islamarkaa kaalintiina waa gudateen iminka xaaladdu waabay xun tahay oo waxaabad arkaysaa raggioo suuqa ka qadaynayo oo suuqa ka quraacanaya oo de markaas doonaysa oo talow <laughs> ya nin afarxaasle ama saddexaasle baa sugu yaad subaxa arkaysaa isagoo maqaaxi ka quraacanaya dee jabkaasi waa jiraa amarxaasleadarka intaasaan kusoo gabaynayaan nolosha wixii inaga khaldamayna aynu saxno wixii inoo hagaagsanaan aynu horumarino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu qiso yaroo hal daqiiqo qaadataan xagga dambe ka sii raacin lahaa waa isla taa uu ka sheekeeyey kaysa ah hooyo ka mid a hooyooyinka qurbahaba waxay maalin ka sheekeynaysa reer isfuray waxay tidhi nin dhallinyaro ahoo aqoon-yahanabaa wuxuu guursaday gabadh buu guursaday suuqu markaa inuu ka qadayn jiray intaa wixii ku horreeyay oo ehelkiisu lamay joogin dabeeto gabadhiibuu maalinimadii dambe ku yidhi qadada inoo sii kari waa markii arooskii laga baxay dee intii ay dhammaatay buu yidhi qadada inoo sii kari deedna barqadii bay la sodasho waxay tir waan xanuunsanaya oo qadadii waan kari kari waaye qada inoo soo qaad waa uu soo qaaday habeennimadii haddana markii la gaadhay bay tir cashadana inoo soo qaad quraacdii dambena inoosoo inoo doon bay tir waan xanuunsanaya toddoba ma toddoba caana maal markii ay hawshu sidaa ku socotay ayaa wuxuu ihi maxaa dhacay oo xaggee laga haya dhakhtar aan ku geeyo waxay tihi xanuun kale ima hayo cuntadan sida loo kariya layma baranlayma barin bay tiri inankii deedna wuxuu idhi walaal anna ma karin aqaano dee adigina wa kaasoo taasaad sheegatay laba aan isdhaaminoo isu nimid baynu nahay bal dee yanaan meesha gaajo isugu baktiyayna anigu rabshad maana soo doonanine dee adiguna mid kale oo karin yaqaana ilaahay ha ku siiyo aniguna mid wax karin taqaana ayaa aan doonanayaa buuhi sidiibay deedna ku kala tegeen bay tihi gabadhaas markaa waxay ka sheekaynaysa isla tanuu kayse ka sheekaynayo oo kale aad buu umahadsan yahay kayse sidaa fiicanuu maarata inoola wadaagay arrinkaas